لها بشارة باس iyo wa mancihaa bishaarada loo diididda loo diiday caman qofkii sacaa u sacyo u dadaalay calanka markuu nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam berri waxaan siinayaa nin allah iyo rasuulkiisa jecel allah iyo rasuulna ay jecel yihiin saxaabadii maqlaayeen habeenkii waa ku soo jeedeenoo waa ku dadaaleen subaxdiina waa soo kalleheen oo nabigay u yimaadeen asagoo mid kastaa rajaynaa in la siiyo laakiin ilaahay uma qadarin oo qadarkaysan hore ugu dhicin sidaas darteeda lama siin ee nin maqnaa oo asagu xanuunsanaayo goobtaba joogin oo cali bn abi aalib ah aa qadarka ilaahay hore ugu dhacay kaasaa la siiyey marka taas waxay ku tusaydaa wax walbaada qadar horay u dhacay inay ku socoto taasay ku tusaydaa araabicatu wlcishruun mas'alada labaatan iyo afrayda al-adabu waa edabta ku sugan fii qowlihi nabiga qowlkiisa sala allahu calayhi wasalam oo nebigu yidhi calaa rislika tartiibtaada cali bnu abdaali nabigu markuu diray oo u dhiibay calankii dagaalka wuxuu ku yidhi tartiib u soco qaylo iyo buuq iyo maya lama ogola haddaan danu keenin tartiib u soco marka waa in muslimiinta markay gaalada la dagaalamayaan tartiib iyo aadaab iyo akhlaaq waa inay ilaaliyaan alkhaamisatu waalcishruun mas'alada labaatan iyo shanayda addacwatu yeeris weeye oo dadka loogu yeero islaam islaamnimada qabla alqitaali intaan lala dagaalamin intaan lala dagaalamin in loogu yeero wey dadka diinta taasna horaan usoo sheegna waxaa nidhi haddaan markaas ka hor loogu yeelin waa waajib intaan lala dagaalamin in loogu yeero waa waajib haddii laakiin horay loogu yeeray oo diinta horay loogu sheegay marka labaadoo lala dagaalamaa in loogu yeeraa waa bannaanta ayadoon loogu yeelinna waa lala dagaalami karaa ayadoon loogu yeelinne waa lala dagaalami karaa maxaa yeelay horaa loogu yeeray horaa waajibkii loo guta asaadisatu wاlcishruun mas'alada labaatan iyo lixayda annahu ana almadkuura annawdu waxay u laabaneen addacwatu ila alislaam addacwatuna waa mu'anah annahuna waa mudaker waxaa loogu celinaa bimacnaa madkuur aa loogu celinaa asaadisatu wاlcishruun mas'alada labaatan iyo lixayda annahu mid arrinka sheegay oo ah in dadka lala dagaalamaahe gaalada intaan lala dagaalamin diinta loogu yeedho mashruucun waa mid la jideeyey oo sharci ah liman qof ayay sharci tahay in loogu yeedho ducuu horay loogu yeedhay diinta qabla daalika markaas ka hor oo waquutilu lala dagaalamay dad awal markaas ka hor diinta loogu yeedhay oo lala dagaalamay mar labaad haddii la doonayo in lala dagaalamo intaan lala dagaalamin in haddana mar kale diinta loogu yeeha waa har waa harci laakiin waajib maa waajib maa waajib maa asaadisatu walcishruun mas'alada labaatan iyo lixayda annahu ana arinka arrinka lasoo sheegay oo ah addacwatu qabla qitaa in diinta loogu yeeho intaan lala dagaalamin arrinkaasu mashruucun waa mid la jideeyey oo sharci ah ciidan qof ayaa loo jideeyo loogu yeeraa ducuu horay diinta loogu yeeray qabla dalika dagaalkaas ka hor ka hor dad diinta loogu yeedhay oo waquutilu weliba lanana dagaalamay dad awal diinta loogu yeedhay lana dagaalamay dadka noocaasa in loogu yeedho haddana waa sharci waa sharci asaabicatu waalcishruuna masalada labaatan iyo toddobayda addacwatu yeeris wey dadka diinta loogu yeedho addacwatu waa yeeris ilallaahi ilaahay dadka loogu yeedho ilaahay lagu xidho bilxikmati xikmad in lagula xidho oo xikmad la adeegsado marka loo yeerayo dadka liqowli nabiga qowlkiisa u daliila sala allahu calayh wasalam oo nabigu yidhi akhbirhum u sheeg bimaa shayga yajibu calayhim ku waajiba markaad diinta ugu yeerto waxa ku waajiba oo islaamnimada dhexdeeda kula waajiba ushe sheeg sidaasaa xikmaddii ah sababtu waxay tahay dacwadu waa inay dhammaystiranto oo dadkan la garansiiyo islaamka hadduu qaato xuquuqda ku waajibayda haddaan sidaas loogu cadaynin waxaa imaan karaya qofku islaamnimadii uu qaatay inuu ugu dhaqmo u dabaqo qaab aan sax ahayn oo marka asagoo islaamnimadii inuu haysto isku haysta oo u qaata inuu toosan yahay haddana uu baadiyoodo a imaanayda marka si aan taas u imaan islaamka qaado marka la yidhaaho waa in loo sheego waxa ku waajibaya iyo waxa ka xaaraamta waa in loo sheego waa in loo sheego sidaasaa waajiba athaaminatu wاlcishruun masalada labaataniyo sideedeyda almacrifatu waa garasho bixaqi lah ilaahi xaqiisa la garto tacaalaa allah waa sarreeyaahe filislaam islaamka dhexdiisa xaalu ahaaday qofka markuu islaamo xaq ilaah ku leeyaha dushiis ahaa kalaa jira oo islaamnimada marka loo sheego ma ahan islaamnimada oo kali ah inay ku ekaanayda arrintu waa xuquuqa imaanayda markaas oo ilaahay ku leeyahay oo inuu tukado ay ka mid tahay oo inuu soomo ay ka mid tahay oo inuu sake bixiyo ay kamid tahay oo inuu xajiya ay kamid tahay oo arkaantaas ugu waaweyn tahay xuquuq ilaahay ku leeyahay a ah imaanayda marka waa in xaqa ilaahay loo sheego ataasicatu wاlcishruuna mas'alada labaatan iyo sagaalaydaa hawaabu man qof ajarkiis weeye ihdadaa uu ku hanuunay calaa yadayhi labadiisa gacmood rajulun qof qofka waaxidun keligiisa nin looma jeeda baabutaqliib weeye qof inuu gacmahaaga ku helunaad ajarka ku heleen qofkaasu ha aba rag ama dumar hal qof oo lian yahdiy allahu bika rajulan waaxidan khayrun laka min xumri nacam halkaasuu ka qaatay hal qof inuu sababtaa ku heluuno waxay kaaga qayr badan tahay geela gadgaduudan ee carabtu ay aad u jecleed inaad hesho tanaa kaaga qayr badan ahalaaثuun alxariu waa dhaarashada cala alfutya fatwada lagu dhaarto qofku markuu fatwoona ayadoo la dhaarsan inuu dhaarto waa u banaanto nabigu waa dhaartay nabigu waa dhaartay sidaas darteeda waa u banaantay baabu tafsiiri tawxiidi haadaan midkaanu baabu tafsiiri tawxiidi tawxiidka la caddayntiisa baabkii ka hadlaayo weeye iyo wa an laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allahu qiritaanka la qiraa tafsiirkeeda in la fasiro oo laa ilaaha ila allahu macnaheeda la caddeeyo oo la fasiro kaas baabkii ka hadlaayo weeye cadafkanoo kale cadfu taraadufaa la yidhaahdaa labada shay oo uu isku cadfay waa laba shay oo isku mid ah marka cadfu taraadufaa la yidhaahda sababtoo ah tawxiid iyo shahaadatu an laa ilaaha ila allah waa isku macno tawxiidna macnaheedu waxay tahay keliyeelid ilaahay loo kali yeelo waxa uu gooni la yahay tawxiidku waa sidaas shahaadata an laa ilaaha ila allahna macnaheedu waa ilaahay oo loo kali yeelo cibaadadiisa marka waa cadfu tafsiir baabu tafsiiri tawxiidi haadaan midkaanu baabu tafsiiri towxiidka la caddayntiisa baabkii ka hadlaayo weeye wa shahaadati an laa ilaaha ila allah in la qiro axad gar lagu caabudaa inuusan jirin allah maahane qiritaankaas tafsiirkii la fasirayo baabkaan baabkaanaa fasirayo caddaynaya horay ayaan u soo qaadannay caddayn iyo bayaan laa ilaaha ila allahu la fasiri laakiin baabkaana wuxuu usii siyaadinayaa caddayn kale oo aad muhiim ah uu usii siyaadina caddayn aad u muhiim ah ayuu usii siyaadina iyo wa qowlullah allah qowlkiisa tacaala allah waa sarreeyaahe ilaa uu yidhi subxaana ulaa'ika kuwaas alladiina kuwa yadcuuna mushrikiintu ay caabudayaan yabtaguuna waxay raadiyaan ilaa rabbihim rabbigood intii ka ah waxay u raadiyaan alwasiilata dhowaansho ayuhum koodiyaa raadiyaa aqrabu dhowaanshaha badan ayuhum koodiyaa raadiya huwa asagu aqrabu dhowaanshaha badan wayarjuuna waxay rajeeyaan raxmatow ilaahay naxariistiisa wayakaafuuna waxay ka baqaan cadaabahu ilaahay cadaabkiisa inna cadaaba rabbika kaana maxduuraa rabbiga cadaabkiisu wuxuu ahaaday mid laga baqo mid laga boqo weeye cadaabka rabbiga aayadda koobaad shan aayadooduu soo arooriyey musanifka aayadahaas oo laa ilaaha ila allaahu fasiraya ama macnahooda caddaynaya shan aayadood oo laa ilaaha ila allaahu fasiraya oo macnahooda caddaynayuu keenay iyo xadiid saxiixulmuslimka ku sugan oo laa ilaaha ila allahu macnihiisa cadaynaya aayadda koowaad waa aayadda suuratu israa aayaddaas dhammaan mufasiriinta waxay isku waafaqeen waxa ay ka hadlaydaa wuxuu yahay dad caabudaayey saalixiin dad caabudaayey saalixiin saxiix bukhaariga waxaa ku sugan cabdullaahi bn mascuud radia allaahu canhu inuu yidhi dad ayaa jinka caabudi jiray dad oo insiga ka mid ah a ah waxay caabudi jireen jin markaasaa jinkii islaameen bay islaameen dad saalixiinay noqdeen marka way islaameen dad muslimiin oo rabulcaalamiin caabudayay noqdeen jinkii markaasay insigiina weli sii caabudayaan jinkiioo rabbi caabudaya jinkiioo rabbi caabudaa ay ayagu sii caabudayaan ah, saalixiinay marka caabudayaan wey macnaheedu saxiilbukhaariga ayuu xadiidku ku sugan yahay toddoba boqol toban iyo shan shaarixana waa idiin soo guurinaya xadiid wakadalika cabdilaahi bni cabbaas radia allaahu canhumaa waxaa laga wariyey dadkan waxay caabudayeen malaa'ig iyo nabi ciise iyo cusayr fiiriya malaa'igtay caabudi jireen nabi ciisey caabudi jireen cusayray caabudi jireen isku dar marka malaa'igta oo makhluuqa ilaahay abuuray kuwa ugu fadliga badnaa ama kuwii ugu fadliga badnaa kamid mid ah, oo ambiyada iyo malaa'igta yaa fadli badan ayay ahlucilmiga qaar ka mid ka hadlaan inkastoo ahlucilmiga gobol ka mid a yihahdeen masale annaga naloo dirsadayba ma aha oo nalaku kallifay inaan kala ogaano waxa weeyaan nabiyada iyo malaa'igta yaa fadli badan shaqo ilahay nagu addoonsadayba maaha marka malaaigta oo makhluuqa ilaahay ku ugu fadliga badnaa ka mid nabi ciise oo ululcasmigii ka mid ah oo nabi ilaahay ah oo rasuul ah oo ululcasmi ah cusayr oo nin saalixa ah jin muslimiin ahoo ilaahay u hogaansamoo saalixiin oo muminiin intaas unbay mufasiriintu ku caddeyn aayadda intaasaan caabuda wey aayaddan sidaas darteeda ma ka hadlayso dad dhagxaan caabuda dadgeeda caabuda midna kama hadlayso waxay ka hadlaysaa oo kali ah dad saalixiin aamda nabiyaalka malaa'igta awliyada saalixiinta dadkii nuucaas ahaa oo caabudaayey saalixiinta ah ilaahi weynaa subxaana wa tacaala wuxuu ku yidhi qulidcu ladiina zacamtum min duunihi falaa yamlikuuna kashfa duri cankum walaa taxwiila u fiirso qulidcu ladiina nabiga subanow waxaad ku tidhaahdaa kuwa aad ku andacooteen inaad ta'tuubaydaanoo caabudaydaan alla qayrkiis falaa yamlikuuna kashfa duri cankum walaa taxwiila ma awoodaan oo ma hantaan inay dhibaato idinka inta idinka wareejiyaan idinka faydaan ma awoodaan inay idinka faydaan oo dhib ini haysta idinka qaadaan inay inta qof qaadaan qof kale ku wareejiyaanna ma awoodan markaasa ilaah wuxuu sheegay subxaana malaa'igta nabiyaalka saalixiinta ay ku waanu caabudayaan gaaladaahu ayagu waa addoommo u baahan ilaahay waa addoommo u baahan ilaahay inay ku xirmaan oo ku dhowaadaan daacay sameeyaan ay alle ugu dhawaanayaan ilaahay bay naxariistiisa rajeeyaan cadaabka ilaahayna waa ka baqaan cadaabka ilaahayna waa ay ka baqaan u fiirso cadaabka ilaahayna waa ay ka baqaan ilah wuxu uhi subxaana ulaaika kuwaas aladiina kuwa yadcuuna mushrikiintu ay caabudayaan mushrikiintu kuwa ay caabudayaan yabtaguuna waxay raadiyaan ilaa rabbin rabbigood intii u ah waxay u raadiyaan alwasiilata dhowaansho maxaa loola jeedaa wasiilay raadiyaan wasiilay raadiyaan macnaheedu waxay tahay waxay raadiyaan daaco ay rabbi ugu dhowaadaan wax kaloo macnaa maha daaco iimaan iyo camal saalixa oo ay rabbi ugu dhowaadaan waa intaas wasiiladu waa iimaanka iyo daacada rabbi loogu dhowaana mufasiriinta dhammaan waxay isku waafaqeen wasiilada macnaheedu inuu sidaas yahy waxaa bal fiiridaa suuratulmaa-ida ilaa wasiiladu qur-aanka laba meelooday uga jirtaa suuratulmaa-ida yaa ayuha aladiina aamanuu taqu llah wabtaguu ilayhi lwasiila wasiilo raadiya aayaddaas tafsiirkeeda fiiriya aayaddaas wuxuu leeyahay qataada sanad saxiixana uga sugan taqarabu ilayhi biaacatihi wاlcamali fii maa yurdiih sharxana waa inii soo naqlinaya waxaad rabbi ugu dhowaataan daacadiisa iyo camal inaad samaydaan camalkaasu ilaahay raalli garaynaya xaafid ibnu kaiirna wuxuu yidhi macnahaas mufasiriinta dhexdooda wax khilaafa kama jiro waa aayadda suurat lmaa-ide midda ku jirta markuu fasira ilaa labada aayado taasa horayde soo ma jeedin mufasiriintoo dhan saxaabada taabiciyaalka waxay isku waafaqeen wasiilada la sheegayo waa iimaan iyo daaco inaad ilaahay daaco ugu dhawaato saas darteeda waxaad ogaanaydaa inuu baatil yahay fasir in lagu fasiro wasiilada waxaa loola jeedaa in makhluuqa wejigooda ama jaahooda ilaahay loogu dhawaado in saas lagu fasiro sida xadiiska mawduucaho been abuurkaa ah, oo ay yidhaahdaan tawasaluu bijaahi fa ina jaahi cinda allahi cadiim ku tawasula jaahayga jaahaygu ilahay agtiisa waa weyn yahay waa been abuur nabiga lagu been abuurtay ah, been abuur oo nabi maxamed lagu been abuurtay weeye nabi ma dhihin subxaan allahi ah, been abuur cad oo dad iska degsadeen wey ah, markaas waxay leeyiin qaala rasuul lahi sala allahu alayh wasalam tawasaluu bijaahi fa ina jaahi cind allahi alcadiim hadda waa been cad oo lagu been abuurto laiska sameeyey marka wasiilada ilaahay loogu dhawaana waa baacada baaca raadi aad ilahay ugu dhawaato marka dadkaas wanwanaagsan malaa'igta nabiyaalka saalixiinta makhluuqaasu waxay raadiyaan ilaahi weynaa subxaanau wa tacaala baaca ay ugu dhawaadaan taas ayay raadiyeen ka bedelo yabtaguuna wowdeeda ka bedel ayuhum koodiyaa raadiya huwa asagu aqrabu dhowaanshaha baran ah, koodiyaa raadiye ayuhum koodiyaa raadiye huwa asagu aqrabu dhawaanshaha badan kan ugu dhow ilaahay sida malaa'igta sida nabiyaalka kuwaasaa waxay raadiyaan daaca inay sameeyaan si ay rabbigu dhawaadaan wayarjuuna raxmatahu naxariista ilaahay ay rajeeyaan ayagu gacanta kuma hayaan naxariista rabbi ay ka rajaynayaan wayakaafuuna cadaaba ilaahay cadaabkiisay ka baqaan ayagu iskama difaaci karaan way ka baqayaan cadaabka ilaahay maadaama ayagu ay ilaahay u baahan yihiin oo ayagu ilaahay ay rajeeyeen kana baqaan ayagu cid kale wax ma deeqi karaan wax ma sii karaan mana badbaadi karaan ma difaaci karaan mana badbaadi karaan oo ma difaaci karaan aayaddu waxay fasiraydaa marka laa ilaaha ila allah see u fasiraydaa aayaddu caddayday laa ilaaha ila allaahu muxamadu rasuululaahi haddaad tidhaa kadibna aad malaa'igaha barido amaad nabiyaalka barido amaad awliyada iyo saalixiinta barido ilaahay ma aadan rumayna mushrik gaalabaad soo ma jeedi sababtoo ah dadkii tuugaayey ama caabudaayey malaa'igta nabiyaalka saalixiinta mushrikiina lagu tilmaamo soo ma lagu tilmaamo waa shirki waa shirki marka waxay aayaddu aad u caddaynaydaa laa ilaaha ila allah macnaheedu laa ilaha illa allah macnaheedu maa afka kaliya uga dhawaaq kadibna waxaad rabto samayn maaha waa shirki banaanka yaalla in saalixiinta iyo awliyada la tuura iyo wa qowlu ilaahay qowlkiisa ilaa uu yidhi subxaana waid qaala ibraahiimu liabiihi wa qowmihi wedku u sheeg nabiga subanow ummadaada id nabiyullaahi ibraahim uu ku yidhi liabiihi aabbihiis iyo wa qowmi tolkiis inanii aniga baraa-un beri aan ka ahay mimaa kii tacbuduuna aad caabudaydaan ila ladii allihii oonan beri ka ahayn marka laga reebo fataranii aniga i abuuray allihii aniga i abuuray oo wax jira anoon ahayn wax jira iga dhigay allahaas marka laga soo reebo aniga inta kale oo aad caabudaydeen beri ayaan ka ah fa innahu allahaasu sayadina isagaa i hanuuninaa isagaa i hanuuninaa wa jacala nebi ibraahim wuxuu ka dhigay haa kelimadaas oo kelimatu tawxiid ah kelimatan kelimaduu ka dhigay kelimadoo baaqiyatan midii ku baaqi ah oo ku hartay ah fii caqibii carruurtiisa lacallahum carruurtii waxay mudan yihiin yarjicuuna inay laabtaan inay u laabteen kelimadaas sidaas ayay mudan yihiin oo sidaasaa ku habboon wey waid qaala ibraahiim wadkur sheeg nabiga subaan id waqti qaala ibraahiimu nabi uu ku yidhi liabiihi aabbihiis iyo wa qowmii tolkiis aniga baraa-un beryanka ah waa necebahay baraaadu waa albuqdu walcadaawa beri aan ka ah waa necebahay cadow mimaa shaygii dhammaantiis maada mawsuul ah cumuumka halkaasuu ku jira mimaa shaygii dhammaantiis tacbuduuna aad caabudaydaan ila ladii allihii marka laga soo reebo fadarani aniga i abuuray oo wax jira anaan ahayn wax jira dhigay waxay kelimadaas la mid tahay laa ilaha illa lah macnaheeda sababto laa ilaha illa lah maxay ka koobneed laba rugni nafyi iyo ibaat ah, laa ilaah waxay diidayday dhammaan ilaahay qayrkiis cibaadada la caabudaa ila laahu allah inaada usu weyda tana fiiri inanii baraaun mimaa tacbuduuna waa nafyi dhammaan waxaad aabudeedeen baryanka ah waa diiday waana necebaa waa la allaytama ila ladii fadarani waa ibaar waxay caabudayeenu isku daray markaasu wuxuu ka reebay allah ilaa iyagu allah waa caabudayeen qoraxday caabudayeen xidigahay caabudayeen waxyaalo fara badanay caabudayeen marka wuxuu dhammaan waxaad aabudaydaan beryan ka ahay allah marka laga reebo allah beri kama ahina waa caabuda istinuuna waa mutasil asalna saasa ah waxay caabudayeen marka waxaa ku jiray allah allahay caabudaayeen xidigahay caabudaayeen markii laysku daray asagu nebi ibraahim wuxuu leey allahan cibaadada ogola inta kalena udiid inta kalena udiid aayaddaa marka waxay fasiraydaa laa ilaha ila oo sayu u ee waxay noo cadaynaydaa laa ilaaha ila allahu macnaheedu inuu yahay in laga beri noqdo ilaahay qayrkiisoo la caabudo ee qofku hadduusan ilaahay qayrkiisa inuu caabudo ka beri noqon oo laa ilaha illa allahudan ku dhawaaqo ilaahay qayrkiisna cibaado uu ogol yahay qofkaas muslim maa kelmaduna ma anfacayo laa ilaha illa llahu macnaheedu wuxuu noqday in laga beri noqdo baraanana waa albukdu waalcadaawa waa inaad nadcaato la allaytanto inkirto ilahay qayrkiisa in la caabudo allahna waa inaad u ogolaato cibaadada sidaas darteeda dadkii waa sadex qof allah iyo qayrkiisa isla caabudaya sida mushrikiintii nebi ibraahim uu la hadlaayey waa mushrik qofkaas qof allah iyo qayrkiis midna aan caabudayn waa gaal mulxid ah oo diimahoo dhan diiday qof allah keligiis caabuda inta kalena cibaado u diiday waa muwaxid qofka la yidhaah ah, waa mid kali yeelay maxbuudka ah, dadku waa saddexdaas dadku waa saddexdaas qof allahna caabudaya alla kayrkiisna caabudaya sida mushrikiintii qofkaas waa mushrik gaal qof allah iyo kayrkiis midnaan caabudayn oon cibaadada u ogolaynba cidnaba waa gaal mulxid ah eh, kaafir mulxid ah eh, oo diimahoo qofna waa qof allah qayrkiis aan cibaado u ogolayna ka beri noqday ilahay qayrkiis la caabudo allahna cibaado u ogol qofkaasuna waa qof muslim muwaxida ah, qof muslimahoo muwaxida weeye qofkaasuna marka nebigay sidaas ayuu leeyahy marka laa ilaha illa allahu macnaheedii aad iyo aad ayuu noogu caddeeyey ilaa wuxuu yidhi subxaana nebigu wuxuu yidhi fa inahu allah isagaasa caabud maaa allah waa mid kala hanuuniya ah, dariiqa xaqaa ii sheegi dariiqa xumu iiga digi alla isaga i hanuunina isaga cibaado mudan marka wa jacala faacilka jacala nebi ibraahim aan laga dhigaa sida ibnu jaluul dabariyo ay mareen wa jacala nebi ibraahim wuxuu ka dhigay haana waxaa loo celinayaa kelimatu tawxiid kelimatu tawxiidkii wuxuu ka dhigay macnaha sababu u noqday wey isagaa sabab u noqday dadku ugu yeeri jiray waa ka shaqayn jiray waa ku baaqay waa ka dardaarmay sababu marka u noqday inay caruurtiisa ku baaqi noqoto laa ilaha ila oo aan laga weyn duriyadiisa qof laa ilaha ila leh uu sabab u noqday wa jacalahaa kelimadii ibraahim wuxuu ka dhigay kelimatan kelimad kelimadoo baaqiyatan ku harta fii caqibi caruurtiisa dhexdooda lagama waayo caruurtiisa qof laa ilaha ila waxaa jira tafsiir kaloo wajacala faacilka allah in laga dhigo isagaad marka alla waafajiyo quluubta geliya hadda laa ilaha illa allah wajacala nebi wajacala allah wuxuu ka dhigay haa kelimatu tawxiidkii kelimatan kelimad kelimadoo baaqiyatan ku baaqi noqota fii caqibi nebi ibraahim caruurtiisa marka haddii alla asaga ai xaqiiq ahaan uga dhigay mid baaqi ah sababtoo ah asaga tawfiiqda iskale oo waafajiya dadka tawxiidka marka tafsiirkaasna waa jira laakiin lacallahum yarjicuuna waxay mudan yihiin marka nebi ibraahim dadka ka soo farcmay qurayshaana ka mid quraysh waxay ka mid tahay nebi ibraahim duriyadiisa ay ka mid tahay weliba waana sheeganayaan diin ahaana nebi ibraahim ay sheegan jireen diinta nebi ibraahim ku sugannahay dhihi jireen nasab ahaanna asagay sheeganayaan waxaa la leeyahay haddaad nasab ahaan iyo diinaad u sheeganaydaan aad dihiin shirki beriyu ka ah ee u laabta dariiqiisii u laabta dariiqiisii sidaasaa la leeyahay marka iyo wa qowluhu allah qowlkiisa tacaala allah waa sareeyaahe ilaa uu yidhi subxaana ittakhaduu waxay ka dhigteen axbaarahum culummadoodii wa rubaanahum iyo cubaadoodii arbaaban rabbiyaal rabbiyaalkaasoo min duuniillaah allah sokadiisa ku sugnaadeen allah kayrkiis rabbiyaal ah ayay ka dhigteen wamaa umiruu mana la amrin ilaa liyacbuduu inayuna caabudaan maahane ilaahan ilaah ilaahaasoo waaxidan keligiisa laa ilaaha mid xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa huwa asaga maahane subxaanah ilaahay baa nuqsaan iyo ceeb ka fog camaa shay ayuu ilaahay ka nasaanya yushrikuuna ay la wadaajinayaan ittakhaduu waxay ka dhigteen axbaarahum culimmadoodii yahuudda iyo wa suufiyadoodii kirishtaanka arbaaban rabbiyaalay ka dhigteen rabbiyaalkaasoo min duunillaah allah ka sokeeyo allaah qayrkiisa rabbiyaalo allaah qayrkiisa ayay ka dhigteen walmasiixa bna maryama nabi ciisena waxay ka dhigteen asna waxa weyaan rabban asna rabbiyay ka dhigteen wey nabi ciisena rabbi ayay ka dhigteen oo isagana way caabudeen rabbi allah qayrkiisa ayay nabi ciisena ka dhigteena ilah yidhi subxaana wamaa umiruu markaas ay ka dhiganayaan allah qeyrkiis oo ah culimmadoodii iyo cubaadoodii markaas ay rabbiyaalka ka dhiganayaan wamaa umiruu lama amrin ilaa liyacbuduu inay caabudaan maahane ilaahan ilaah ilaahaasoo waaxidan keligiis allah keligiis caabudaan alla amr laa ilaaha mid la caabudaa xaq maahan ilaa huwa allah maahane subxaanahu ilaahay baa ka nastaan amaa yushrikuuna waxay la wadaajinayaan aayaddan tafsiirkeeda nabigaa fasiray wax kale marka ma noqon karto nabi maxamedaa fasiray macno kaleba ma aqbali karto macnahaas nabigu ku fasiray uu weeyo macnaheedu nabiguna wuu fasiro wuxuu fasiray xadiidkii cadiibni xaatim ee tirmidii bukhaari fii wariyeen waana xasaniyey imaam tirmid wa xadiis xasan ayuu yidhi tafsiirkiisuna wuxuu ahaa nabiga sala اllahu calayه wasalam ayaa waxa u yimid cadi ibnu xaatim cadi ibnu xaatim oo saliibkii sitay saliibku waa calaamadda kirishtaanka amase sanabka kirishtaanku caabidaan maahan calaamad kaliya waa calaamad ilaa شhan iyo toban nuuc ay u sameeyaan marka nuucyada ugu cadaanta badane karooska la marka way caabudaanoo waa ilaahoodii maahan calaamad ay leeyihiin kaliya waa sanamka ay caabudaan ama ilaahoodii waa waa ilaahoodii surka in badan gashadaan funaanadaha cayaartooyda waa kuwa halkaas wadnaha uga dhegan ciyaalsiyadoo dhan waa tan sidata waa ilaahooda ay caabudaan oy u sujuudaan oy aaminsan yihiin gaalada mushrikiinta oo qolada kirishtaanka masiixiyiinta sheegta wey qoladaas marka asagoo macatabkii sita oo suuka u sugan yahay oo dahab ah uu u yimid nabiga sal اlahu alay waslm ilaa kirishtaan u ahaayo nabigu wuxuu yidhi alqi canka alwaan sanabka asieeto tuur waa xaaraan nabigu maraduu ku arko waa googoy jir ah. maraduu ku arko calaamadaas kirishtaanka nebi maxamed waa googoy qof kastoo muslimoo ilaahay rumaysan waa inuu laakiin idinka caruurtiina waa soo gashaan markaasa halkaas wadnaha uga dhegany qofka qaangaarka ee sita ee og inuu ilaah sitana kaafir wey muslim ma ah. ma dhici karto qof allaah rumaysan inuu ilaah kala sito isagoo og hadduu jaahiliya waa qof kale ah. hadduu jaahiliya usan ogeyn waxaan inuu ilaah yahayba hadde waa qof jaahila laakiin qof og oo biloweyda xasata waxay saliibkiian sita ah, ilaahay kirishtaanka ilaahaasan sidaa qof leh muslim ma noqon karo oon cid ku qasabtayna la arag ah, ee asagu doortay ta arkaybka cayaartooy gaalaha sidata ayuu doortay asagu dooqiisu u qaata jaahilna kama ahan kaalay adeer haddaad tiraad u yeerta wiilka sita wuxuu ku leey ma waxaad u haysataa ood igu yeeraysaa oo doonayda inaad igala hadasho calaamada kirishtaanku on halkaas ku sido ah, taas miyaad adeer igala hadlayda de ah, siduu u maay wax badan alxamdulilah culammadu ka qaybiyeen waa caddeeyeen xaqoodii uga guteen ilahay baa ku mahadsan soo ma jeedin marka waa arrin katara nabigu marka alqican kalwatani tur sanab qof kastoo musliman saasa waajib ku ah qofkaad aragto sanab site waa inaad tidhada war sanabka tuur ah, sanabka tuur waa inaad tidhaahda nabigu sanabka tuur ku yii kadib uu u sheegay oo aayadaana nabigu akriyey aayaddaa nabigu markuu akriyey oo macnaheedu yahay itakaduu axbaaran axbaar waa jamcu xibrin xibri iyo xabri waa laba luqo xibri alada caalimka xabrina waa la yidhaha axbaar marka waa caalimiinta yahuudda ruhbaana waa waa jamcu raahibin raahibkana waa caabidka qofka cibaadada u goon cilmiga badan lahayn waa kirishtaanka kirishtaanku dad cibaado badanay ahaayeen laakiin cilmiya yahuuduna dad cilmi badan oo oo camal yaray lahay ah, dad cilmi badan oo cilmiga aad u barta laakiin cibaadada ka fog ay ahaayeen saas darteeda ilaahay weynaana amray salaad kastoon tukayno inaan labadooda ilaahay ka magan galno labadooda waa dalaal qof jaahil oo le wa iska cibaadaysana hawadiisu ku socda ilahay caabudina qof inta cilmigii bartay aan allah caabudayna waa dalaal waa shaydaan labadooda salaad kastoo tukayno inaad ilahay ka magan gasho ayrilmaqduubi calayhim wala daaliin almaqduubi calayhim waa yahuudda iyo cid kastoo dariiqoodaas mara waa qofka caalimka ah oo aan ilaahay caabuday waladaalliina waa kirishtaanka iyo ciddii dariiqooda marta oo ah qof jahliyan alle ku caabudaaleh ah, jahliyan alle ku caabudaale marka ruhbaanta waa cubaadii ama suufiyadii kirishtaanka axbaartuna waa caalimiinta yahuudda aayadda marka ilaahi weynaa wuxuu leeyahay yahuudda iyo kirishtaanku culummadoodii iyo suufiyadoodiiay ka dhigteen arbaaban rabbiyaal rabbiyaalay ka dhigteen rabbiyaalkaasoo min duunilah alla qaybkiisa saasay aayaddu leedahay ninkaanoo cadiib maxaatilna markaas waa kiristaan markaasuu rasuulka alla ma aanaan caabudi jirin ah, ilaa ma dadka in badanoo ka mid a ah, ilaa in yaroo ahlucilmiya maahane waxay moodaan shaygaas waa caabda hadii layha macnaheed u ya oo cibaadada sujuudda u yaqaana cidda ah. loo sujuudo bis ay cibaadada u yaqaaneen dad badan markaasuu wuxuu yidhi ila fahamkaasu markaas haya wuxuu yidhi ma caabudno anagu culummadayada iyo suufiyadayada ah. ma caabudno yaa rasuulallaahi lasnaa nacbuduhu ma aanaan kuwa caabuda de ka waran rabbulcaalamiinaan aayad qur-aan kule waa caabudaan ah. markuu sidaas yidhi nabigu wuxuu yidhi fiiri cibaadadiiu baray cibaadadiiuu baray wuxuu yidhi alaysa yuxiluuna lakum maa xarama allaahu miyaysan ahayn kuwa idin xalaaleeya wixii ilaahay xaaraamtinimeeyey ma ahayan saas oo fa tuxiluunahu aada xalaashataan markaas wax ilaahay xaaraam ka dhigay ma idin xalaalayn jireen idinkuna ma xalaasho jirteen wa yuxarimuuna maa axala allaahu wax ilaahay xalaaleeyey xaaraamna ka dhigi jireen fa idinkuna markaas ma xaaraamtinimay jirteen qaala wuxuu ihi balaa haa ah, sidaas aheed wax ilaahay xarimay oo sharcigu meel cad ka istaagay xalaal dhihi jireen markaasaan ku raaci jiray wax ilaahay xalaaleeyey ay xaaraan dhihi jireen ku raaci jiro fa qaala nabiyu sala allahu calayh wasalam fatilka cibaadatum midaas way caabudidda la caabudo halkaas maxaa caddaaday qof kasta oo cid wax xalaalayda oon alla iyo rasuul waxay xalaaleeyeen ku raaca ama waxay xarimeen ku raaca ayadoo xalaalayntaas iyo xaaraamayntaasu khilaafsan tahay diinkii alle qofkaas wuxuu adoon u yaho caabuda ciddaas waana kaafir muslim maaha midka xalaaleeyey wax alla xarimayna waa kaafir sifadii rabbinimada sheegtay ah, sifa rabbi iska lahaa gaal sheegtay wey isaguna laakiin takfiirka shayaadiin weeye yaysan ku lumin oo meeshaas kaaga soo dusin waa meelahay ka soo dusaane xaal looga ahlu sunnuhu wax xaqa iyo baadilka waa kala caddeeyeen masaladana ma duuduubaan ahlu sunnuhu ma duuduubaan calayka biالtafsiili watabiini fal iطlaaqu wاlijmaalu duuna bayaanin qad afsadaa haada اlwujuuda wakhabata اladhaana wاlaraaa kula zamaani weligeed wakti kasta waxaa wax baabi'iya waa masalo duuduuban oo xaqiida aan la siinoo la kala qaadin waxaasaa dadka baadiyeeya fiiriya mas'aladaas xaqeedu wuxuule khulaas ahaan cid kasta qof kasta madaxweyne ha ahaado wasiir ha ahaado baarlamaan ha ahaado caalim shiika ha ahaado suufi ha ahaado qofkii wax ilaahay iyo rasuulkiisu xarimeen yidhaa waa xalaal ama wax ilaah iyo rasuulkiisu yidhaahdeen waa xalaal xaaraan yidhaahda laba loo kala qaada isaga caalim mujtahida inuu yahy caalim mujtahida inuu yahy oo mas'aladaanna doonaya alla iyo rasuul inuu adeeco laakiin inta ijtihaaday ku gafay waa caalim mujtahid ah wuxuu ku dadaalay inuu ilaah iyo rasuulkiisa adeeco dadaalkii waa uu ku gafay asagu hal ajaru leeyahy laakiin adiga markay ku caddaato ma kuu banaan inaad raacdo isaga iska da inuu gaaloobo hal ajaru leeyah u fiirso shay allah xalaaleeyayuu yidhi waa xaaraam wuxuuna u haystaa allah inuu xalaaleeyey ma oga in alla xarimay ah, shay allah xalaaleeyey uu leeya waa xaaraam ma oga ilahay inuu xalaaleeyey ee wuxuu u haystaa allah inuu xaaraamtinimeeyey ah, ama shay allah xarimay uu leeya xalaal wey ma oga shaygan in ilaahay xarimay ma oga ah, ma oga ee wuxuu u haystaa alla inuu xalaaleeyey ijtihaad iyo halkaas la gaaray hal ajaru hela asago hal ajaru helay laakiin qofka kale markay hadda u caddaatu ogaado shaygan xukunka alle inuu khilaafsay uma banaan u raac qofna ilaah iyo rasuul inuu addeeco maba u socdaba waa qof asagu isku haysta inuu sharci dejiyey isagaaba ah, isku haysta inuu xukunkan iyo xaqan iska leeyay kama hadlaya kitaab alle iyo suna nabi kama tarjamaya mana yaqaan eelna uma aha ama waa yaqaana waa kitaab xo maba u isagaa marka isku haysta inuu arrintaa leeyay markaasuu wixii allah iyo rasuulkiisu xarimeen uu xalaalayna ama waxay xalaaleeyeenoo xarima isagoo saas og uu leeyahy waa xalaal ama waa xaaraam isagu waa kaafir rabbinimo sheegtay ah. qofka ku adeeca marka laba wey firi muslimiintoo dhan ay isla ogol yihin oo isla isku khilaafin ilaa shayaadiinta takfiirka maahan soo ma jeedin inta kale wax ulma ayagoo isa ulma ahan waa caamo caamo baadiyowday laakiin laba culamo hoos kuma khilaafto oo ahlu sunnahan ula jeeda ah, ahlu sunnaha waxay leeyihiin labo qofkaanu marka u yidhah waxaanu waa xalaal hadduu qofku ku adeeco yidhahdo waa run oo waa xalaal isagoo og inuu waxaanu khilaafsan yahay diinkii alle iyo rasuul ah, diinka alle iyo rasuul xaraamu shaygaanu ku aha waa xalaal uu yidhi markaasuu yidhi waa runtiis baarlamaanka xalaaleeyey alaal aafir wey qofkaasuna caabuda maadaama uu aaminay shaygaan inuu xalaal yahay oo caqiideeyey ama shay alla iyo rasuul ay xalaaleeyeen uu leeya xaaraam wey kii sharciga dejinay diinka alle waa khilaaf asagu kanuna waa ogyahay diinka alle iyo rasul ina khilaafsan yahi waa xaaraam ale markaasuu leeya xaaraam wey saasaana ka aaminsana maxaa barlamaanka xarimay kaafir wey alla iyo rasuul qayrkiisu caabudaa waana kaafir taas waa mas'alo maxaa soo haray alla iyo rasuul xukunkan waa khilaafsan yihi markaasuu wuxuu yidhi kaale waa in la zinaystaa zinadu waa xalaal uu leeyahy ama madaxweynaa le ama wasiiraa le ama baarlamaana le zinadu waa xalaal dad iska faasiqiinahaya waxay leeyihiin zina xalaal maahan allaana xarime beenaalayaal wey Ah. hay ku gaaloobi maayan qof muslim oo qabaa ma jiro waa ku gaaloobay ah. qof muslima oo qaba waa ku gaaloobaya ma jiro ah. maxaa yeelay kuma caddeecin gaalnimadii gaalnimada waxay aheed ilaahay wuxuu xarmay in xalaal laga dhigay ah kuma caddeecin ma aysan yeelin oo addeecidda waa maxay waa xalaal ma dhihi wey mana caqiiday waxay ogyihin waxaan xaaran anna wuxuu yidhi madaxweyne mid aha wuxuu yidhi qamradu xalaal wey anaana xalaaleeyey ummaddu ha cadeen fusaaqdii muslimiinta waxay leeyihiin qamru xalaal saas ku noqon mayde ayada alla ku xarimay base nafteennaa iska rabta waa cadaynaa ilaahay hana cafiyo waaba dambownay waa cadeen markuu gaaloobaya waa dad muslimiin oo faasiqiin oo ilaahay ciqaabkiisa mutay haddaan alla cafin laakin gaalo maaha soo ma jeedin gaalo maaha waxay lamid tahay tusaale qof tuuga a inta qorka u yimid kaale waxbaan xadayna anta musliman xadayna caawo kaale kaale raac waa raac waa la xaday muxuu ugu yeehay qofkaas macaasi sow maaha kanuna ma ku adeecay ma gaala ya qof muslim oo qabo ahlu sunna miyaa jira waa gaal hadda fiili wuxuu ku adeecay uba waa macaasi ama kaale wuxu caaw waa qayinaynaa ha war kaale caaw waa qayinaynaa markaasuu fariisiin ta darooga usoo qaaday waa uu ku adeecay ma ku gaaloobay ma ku gaaloobay ma ku gaaloobay waxaan soo qaadaynaa hal qowl oo shaykhulislaam ibnu taymiya uu leeyahay masalada saas u kala saaraya aad masalada u kala cadaynaya qaala shaykhulislaam ibnu taymiya raximah llah fii macnaa qowlihi tacaala itakaduu axbaarahum wa ruhbaanahum arbaaban min duuni illah wuxuu yidhi fiiri wahaaulaai aladiina اtakaduu axbaarahum wa ruubanahum arbaaban xayثu aطaacuuhum fii taxliili maa xarama allah wa taxriimi maa axala allaahu yakunuuna calaa wajhayn fiiriya fiiriya dadkan oo culimmadoodii iyo cibaadadoodii ka dhigtay rabbiyaal oo ku addeecay inay xalaareeyaan wixii allah xarimay ama ay xaaraantinimeeyaan wixii allah xalaaleeyey dadka dad kale ku adeecaa labay noqonayaan u fiirsada ma aha wada gaalo ee labay noqonayaan laba loo kala qaada axaduhumaa an yaclamuu annahum badeluu diin allah fayatabicuunahu calaa hada tandiini fayactaqiduuna fayactaqiduuna fiiriya fayactaqiduuna taxliila maa xarama allah wa taxriima maa axala allah itibaacan liru'asaaihim maca cilmihim annahum khaalafuu diina rusul fa haadaa kufrun waqad jacalahu llahu wa rasuuluhu shirkan wain lam yakunuu yusalluuna lahum wayasjuduuna lahum nuuca koowaad ee ah baaca fi lmacsiya waxay tahay dadkan markay xalaareeyeen wax alla xarrimay ama ay xaaraamtinimeeyeen wax alla xalaaleeyey waxay og yihiin shacabkaanu kuwaan inay diinkii alle bedeleen markaasay bedelidaas ku raacayaan waxay caqiidaynayaan fiiriya fa yactaqiduuna u waxay caqiidaynayaan oo aaminayaan taxliila maa xarama allah wixii alla xarimay inay xalaal yihiin oo la xalaaleeyey wa taxriima maa xala allah wixii alla xalaaleeyeyna xaraam yihiin saasay caqiidaynayaan ooy ku adeecayaan madaxdooda waxay saas u yeelayaan itibaacan liru'asaa'ihim madaxdooday raacayaan ila madaxdoodaa soo jideeyey sharcigaan madaxdooda ayay ku raacayaan maca cilmihim anahum khaalafuu diina rusul ayagoo og madaxdooda inay diintii rususha khilaaftay fa haadaa kufrun kaas waa gaalnimo kuwaas waa ku gaaloobayaan sooma jeedin allah iyo rasuulkiisaana shirki ka dhigay yaysanba madaxda u tukan oo u sujuudi ee ayagay caabudaan nuucaas waa nuuc nuuca kale fiiriya nuuca kale nuuca kale markuu yidhi fakaana man itabxa kaynahu fii khilaafi اdiin maca cilmihi anahu khilaafu diini wax taqada wuxuu ahaanayaa qofkii cid kale ku raacda diinta wax khilaafsan isaga og inuu arrinkaanu diinta khilaafsan yahay wax taqada fiiriya oo caqiideeya maa qaalow daalika qofkaasu xukunka uu yidhi duuna maa qaalahu llahu warasuuluhu ilaah iyo rasuulkiisa wax yidhahdeen ma caqiideyn ee qofkaas wuxuu yidhi uu caqiida ka dhigtay mushrikan mila haaulaai waa gaal kuwaas la mid waa gaal kuwaas la mid ah kaanada khabarkeedii wey aلثaanي nuuca labeeya nuuca labeeya an yakuuna اctiqaaduhum wa iimaanuhum bitaxriimi اxalaal wa taxliil اxaraam dadkan caqiidadooda iyo iimaankoodu wuxuu yahay haabitan mid sugan an yakuuna اctiqaaduhum wa iimaanuhum bitaxriimi اxalaal wa taxliil اxaraam dadkan caqiidadooda iimaankooda ay rumaysan yihiin xalaashaan la xaaraamtinimeeyey iyo xalaalaynta xaaraamta la xaaraamtinimeeyey haabitan sidii alla ka dhigay in u suganta maahan sida kuwaan u jireeye haabitan waa sugay sidii ilaahay ka dhigay u sugay si kale ma noqon karaan xaqna ma noqon karto laakinahum adaacuuhum madaxday ku adeeceen fii macsiyat illaah ilahay in la caasiyo kamaa yafcalu siduu sameeyo almuslimu qofka muslimkaa maa yafcalu wuxuu samaynaa min almacaasi oo macaasida dhammaan qof kasta oo muslim ah oo dembi sameeya dembigaas haba yaraado wuxuu adeecay daaquud macaasiyuna ku adeecay sababtoo ah macaasida ayaa dadka ugu yeedha shaydaan qof kastoo ilaahay caasiya daaquudu adeecay ogaada xataa saqiirada ha laakiin qofka muslimkaa marka dembigu ka baxa muxuu aaminsany inuu qaldayi ma aaminsana inuu saxayn mana aaminsana shaydaanku waxa uu sheegay ina aq ma ujeedaa marka muslimka waxyaalaha macaasiduu sameeyo allatii yactaqidu annahaa macaasi oo uu og iyo aaminsan yahay inay macaasi tahay taas oo kale kuwa nuucaana ee madaxdooda macaasi alle ku adeeca laakiin og inay ilaah caasiyeen lahum xukmu amaalihim min ahli dunuub waxay u sugnaaday dadka ayaga lamidka dunuubtoodo kale ee gaala ma ah, gaala maaha waa dad muslimiinoo ilaahay caasiyey kamaa abata can nebi sida nabiga ka sugan sal اlahu alيه wasalam annahu qaala inama daacatu fi lmacruuf nebi muxamedaa yidhi war madaxda waxaa lagu adeecaa wanaag ee xumaan laguma adeeco nabigaa yidhi sal اlahu ala marka sidaas ayaa masaladaasna loo kala qaabaa sidaas ayaa masaladaasna loo kala qaadaa oo ahlu sunnuhu u kala qaadaa dhammaan ma sheekhu islaam ibnu taymiya oo kale ee dhammaan culummada muslimiintu saasay u kala qaadaan sidaas ayay u kala qaadaan waana sidaa sida xaqa ah laakiin khawaarijta badankoodu ma kala qaadaan ee waxay dhahdaan qofku hadduu ku adeeco macaasi cid kale waa galoob macnaheedu waxay tahay qof kastoo ilaahay caasiyaba waa gal sababtoo ah qof kastoo ilaahay caasiya baaquudu adeeco sida amra hayaan hayaankuna waa daaquudka ugu weyn ah. marka macnaheed waay noqonaysaa hadiiba kaa dhaco dembiba hadduu kaa dhaco kaafira ilaa daaquuda macaasi ku adeecday laakiin ahlusuna ma qabaan waxay qabaan qofka muslimkaa ah macaasi aan gaalnimo gaarsiin ka dhacaydo daaquud ha adeeco laakiin wuxuu ogyahay inuu ilaahay caasiyo ah, ma caqiidaysna inuu saxya daaquudka waa uu amr waxa uu amr ma aaminsana inuu saxyo sidaas ayay yidhaahdaan ahlusunna waana sidaas sidaa sawaab wallahu subxana wa tacala aclam sala allah waslm wbaarak cala nabiyina mxamed xadiiskaasaa lasoo xirtay waxaan rabay